bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lisheykh mxamed bn saalix اlcuthaymiin raximah اllah alahbaar akhbaartii ayuu halkan ka gelayaa adilada marka laga hadlaayo waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood adilo mutafaq lagu yahay iyo adilo laysku khilaafsan yahi oo mukhtalafun fiihaa ah adilada mutafaqa lagu yahay waxaa weeyaan oo in la deliishado axkaamta laga qaato kitaabka sunnada kitaabka markaan leenahay waxaan ujeednaa qur-aanka sunnada nebiga sala allahu calayh waali wasalam saxiixa ah ijmaaca ahlu cilmiga iyo qiyaaska qiyaaska waa laga dooday daahiriyada iyaa ka doodeen culammada qaar daahiriyada khilaafkooda ictibaar ma siiyaan qaarna way siiyaan calaa kullin qiyaaskaas isaguna hadalkaas ka jiro afartaas waa loo badan yahay culummada yani waa ma dhammaantood weeyaan ama qiyaaska marka la yidhaahdo waa loo badan yahay adilada qayb kalena waa adilatun mukhtalafun fiiha in la xujaystaa laysku khilaafsan yahay adiladaas marka waxaa ka mid a istisxaabka waxaa la yidhaha istisxaabul asli waxaa ka mida camalu ahlilmadiina waxaa ka mida middan sidoo kale waxaa ka mida xadiidka qowlka saxaabiga ka mida alqowl saxaabi ma la xujaysanaya mase lama xujaysanaayo waa adilada laysku khilaafsanyao ku jiraa wahaakadan halkan marka sheekhu al markuu baabaysanayo waxaa weeye waa masdarkii labaad ee axkaamta laga qaadanayo waa akhbaarta sunnada nebiga sala allahu calayh ali wasalam ijmaacuu ku xijinayaa qiyaasbuu ku xijinaa ka bacdi kitaabku kama uusan hadlin isaga kitaabku marka hadda mabaaxid saas usii badan oo yacnii ma lahan oo mawaaqifkiisu isagu dalaaladii caamka ahayd dalaaladii naskigii iyo caamkii iyo khusuuskii iyo mujmalkii iyo mubayankii iyo ayay soo gelayaan ayaguna qur-aanna waa la yaqaanaa waxaa la yidhaha waa kalaamu ullahi almunazal oo ilaahay sifadiisana ah ooan makhluuq ahayn ilaahayna uu ku cijaas geliyey dadka basharka uu ku cijaas geliyey qur-aanka marka laga hadlaayo qur-aanka marka axkaamta laga qaadanaya mutafaqa lagu yahay waxaa weeyaan midka yacnii ku yimid can dariiqi tawaatur oo qiraa'aadkan shaadka ayaga xukunkaasoo kale ma laha qiraa'ada mutawaatir inay ahaatana waxaa u shardiya inay waafaqayso wej oo carabiyada ah masaaxiftii musxafki cuhmaan inay waafaqayso masaaxiftii yani saxaabadu ay ku eh, kulmeen iyo hubuud oo tawaatura inay leedahay haddii intaa laga helo qiraa'adu waxaa weeyaan qiraaa mutawaatira waa ibnuljazari sidau sheegay alahbaar halkan marka wuxuu ka gelayaa xujiyada akhbaarta akhbaarta yacni xujiyatu sunna sunnada in la xujaystaa waxaa weeyaan waa ahlu sunnaha mutafaq ay ku yihiin sunnada la xujaysana waa sunnada saxiixa dabcan wixii aan nebiga ka ansixin de sunno lama dhihi karo saxiixa ayb mararka nebigana sala allahu calayh ali wasalam uu ka sii hadlay dad dadka ka mida inay imaan doonaan oo sunnadiisa inkiro oo qur-aankan ku gaabsanaynaa keliya dhaho xadiid ibni maaja wuxuu ahaa fii sunanihi uu ku soo saaray wuxuu ahaa laa ulfiyanna axada minkum mid idinka idinka mida yaanan arkin mutaki'an calaa ariikatihi sariirtiisa oo iskaga dangiigo shabcaana uu dharagsan yahay ya'tiihi اlamru min amrii amar amarkayga ka mida ayaa u imaanaayo uma yaquulu wuxuu dhahayaa maa wajadnaahu fii kitaabi illaahi akhadnaa bih wixii aan kitaabka ilaahay ka helno waa qaadanayna wamaa laa taraknaahu waxaan qur-aanka ku jirinna waa ka tegaynaa taas marka nebigu uu reebay sal alla ly salam xujiyada sunnadana dawaa'iftii inkirtay khawaarijta ayaa ugu horreeyeen oo ayagu kitaab keliyan ku gaabsanaynaabay dhahaan sunnada nebigana ma qaataan xadiidta rasuulka sal alla ly salam marka nebiguna wuxuu tilmaamay waxyigiisa marka laga hadlaayo inta kitaabka la siiyo kale sunno ana in la siiyey alaa wa innii uutiitu lkitaaba wa milahu macahu waxaa la i siiyey aniga kitaabka wa midlahu macahu isagoo kalena waa laygu darayna qur-aankii iyo isagoo kale sunnada nebiga waxaa loogu soo dejin jiray sida waxyigoo kale oo xadiidkii ninkii nebiga u yimid ee yidhi yaa rasuula allah aniga haddii aan dhinto anoo muqbil ah oo cadowga ku sii socdo oon daba jeedinaynon mudbir aan ahayn oo yacnii aan sidaa u dagaalaman ku dhinto jannada ma gelayaa nebigu nacan buu yidhi haa haddana markaasuu yidhi ku celi maxaa tidhi mar labaad buu ninkii ku celiyey anoo saabir oo muctasib oo eh, sabraayo oo cadowga hor yacnii hortiisa taagan haddaan dhinto jannada ma gelaya markaasu wuxuu yidhi nacam ila la haa haabuu yidhi mala ii dembi dhaafayaa saas ay tahay mala ii dembi dhaafayaa buu yidhi ilaa deynta ma aha dayn bani aadan lagaama dhaafayo fa innahu jibriilu ataanii jibriilaa ii yimid buu yidhi wuxuu ii sheegay ila dayn deynta inaan la dhaafaynin buu ii sheegay marka sida qur-aanka nebiga loogu soo waxyoodoo kalea sunnadana loogu waxyood jiray wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa sida qur-aanka loogu waxyoodaa sunnadana loogu waxyood jiray marka qur-aankii keliyan ku gaabsanaya axaadiidta rasuulkana ma rabo khatar waayo walidaalika marka sunnada sida qur-aanka oo kale iyadana axkaamta laga qaataa waajibaadkaa laga qaataa xaaraanta waxyaabaha laga qaataa wahaa kada bal ninkii qur-aankan ku gaabsanaa keliya yidhaahda maba u suurogeli kartaba maxaa yeele qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi waaqiimu salaata salaada ooga bis sidii loo oogi lahaayo ma taqaanid adiga sunnada nebigaa ku ayaa kuu macnaysay sakada ha la bixiyaa layidhi maalyaalka sakada laga qaado inta la qaadaayo waxa ay ku waajibto nebigaa faahfaahiyey calayhi salaatu wasalaam waana sida ilaahay uu leeyahy anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim alahbaaru tacriifu اlkhabr khabar marka waxa la yidhaahdo alkhabaru sheekhu wuxuu yidhi khabar luqatan xagga luqada annaba-u weeyaan waa warka walmuraadu bihi ulajeedkiisa hunaa halkan laga ladan leeyahay maa udiifa ila nnabiyi waa wixii nebiga loo tiiriyey sala allahu calayh ali wasalam oo min qowlin qow ah aw ficlin ama ficila ow taqriirin ama taqriir ah ow wasfin ama sifa ah sunna waxaa la yidhaahdaa wax allaale wixii nebiga loo tiiriyey meeshaan markaan joogno oo min qowlin hadal nebiga ka sugnaaday ow ficlin ficil nebiga uu sameeyey ficil marka lagu leeyahay waxaa soo gelaya saddex shay saddex shay baa soo gelaya falka caadiga ahoo nebigu uu sameeyey waa sunna kow haddaanu isagu khaas u ahayn tan labaad waxa ay tahay ficilka waxaa soo gelaya turuugta wixii nebiga uu ka tegey diin ahaan uu uga tegay waa ficil iyada xataa oo tarkigu waa ficil wa tarku ficlun fii saxiixi ilmadhabi saaxibu maraaqi sacuud waa tuu dhihi jiray waxaa kaloo ficilka soo gelaayo iraadada adiga qalbigaaga waxaad ka go-aansato ficil waa iyada laftirkeeda walow yaadanba ku dhaqaaqin walow yacni waxaan ujeedaa eh, ficilkii dhammaantiisba yaadan fulinin taa inay ficil tahay waxaa ku tusaya nebigu wuxuu yidhi idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar laba muslim hadday seefo isu qaataan kan la dila iyo kan wax dila waa ahlu kan la wax dilay waa garana kan la dilay ka warana baa layidhi nabiga sal l slam markaasuu wuxuu yidhi isaguna waxa uu rabay uu ku dadaalayay inuu ninkan kale walaalkiisa dilo saasuu naarta ku galay idan ficil waayo marka uu sameeyey waa ficil ka dhacay ficilku marka turuugta rasuulka waxyaabaha nebiga uu ka tegey waxa qofka uu iraad waxaa yacnii qofka uu iraadaysan yahay oo go-aan ah ficilka caadigee la sameeyo kulli waa wada ficil marka halkan ficil lagu leeyahay kulli waxaas ficil bay soo wada galaan oo wasfin ama sifo sifo nebiga uu ku sifaysnaay waa dheeraay nebiga ma ma dheerayn ma gaabnayn dhexdhexaad u ahay sidaa marka laleeyahay oo kale nebiga sal ll ly slam tilmaamihiisa laga bixinaya tilmaan waa sunna ayb marka isaga la tilmaamayo la sheegayo sunna waa axwaashiisa iyo sida habka uu u abuuran yahay waqad sabaqa waxaa soo hormaray alkalaamu kalaam calaa axkaamin kaiirin axkaam fara badan oo min alqowli qowlka ka mida axkaam fara badan oo qowlka ka mida wayna soo martay buu leeyahay wa ama alficlu ficilka fa ina ficlahu sala allahu calayh waali wasalam nebiga ficilkiisa anwaacu weeyaan waa anwaac ficilkii rasuulku waa anwaac hadda annagu yacni qaabkaan u qaydinay qaabkaas ugama hadlaayo wuxuu uga hadlayaa qaab kale oo ficilka nebiga ka imaanayo maxaan annaga u qaadanaynaa waajibnimo maa loo qaadanayaa ma sunnanimaa loo qaataa maxaa loo qaataa qaybahaasuu kuu sheegaya waana baxti dheer waayo oo kutubaha usuulku ay ku dheeraadaan bal iyada keliya laga alifay kutub gaar abuu shaama ayaa ka mida kutubta ragga ka alifay almuxaqaq fii usuuli اlfiqhi min afcaali rasuuli sala allahu calayh waali wasalam kitaab la yihahdo leeyahy marka ficilkii nebiga sheekhu waa kuu soo koobaya wuxuu yidhi alawalu nooca hore maa facalahu wixii nebiga uu sameeyey waaye bimuqtada aljibillati abuurista sida ay dalbanayso waa ficil nebigu uu sameeyey bani aadamkuna oo uu ku qasban yahay inuu iska sameeyo kalakli cunista washurbi cabidda oo kale wanoomi hurdada oo kale ee bani aadam haddaad tahay waa hurdaysaa adugu nebigu marka waa hurday wax waa cunay wax waa cabay ficilkaas marka waa ficil bani aadam oo dhanba uusan ka maarmin oo uun la imaanayo xukunkiisu marka muxuu noqonayaa kaas sharciga falaa xukma xugun lahu isaga ma laha fii daatihi iskiis nebigu wax waa cunay cunista oo cunay maxaa laga qaadanayaa waajib sunna maxaa la leeyahay wax xuguna ma laha taas maxaa yaele abuuristaadaad u samaysanba inaad markaad gaajooto wax iska cunto xugun ma aha isagu fii daatihi xukun uma laha walaakin qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa laakiin ma'muuran bihi mid lays amro ow manhiyan canhu ama mid layska reebo lisababin sabab darteed waa dhici kartaa sabab darteed haddana in lagu amro ama lagaa reebo waqad yakuunu lahu inuu u ahaadaa la arkaa waqad yakuunu lahu inuu ay u ahaato ayaa la arkaa ficilku ficilkan jibilliga ah sifatun sifo sifadaasoo oo matluubatun la dalbo kalakli bilyamiini midigta wax lagu cunoo kale ow amase manhiyun canhaa sifo layska reebay kalakli bishimaali bidixdoo lagu cunoo kale sheekhu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo keliya ficilka nebiga ee jibilliga ah ee hurdada iyo cuntada iyo cabidda xugun iskiis xugun uma laha ayb laakiin sifada loo samaynayo xukun waa yeelo kartaa masalan nebigu waxbuu cunay cunistaas xukun ma laha laakiin habka oo u cunay isaga midig ay wax ku cunay nebiga midigta wax lagu cunaa marka waa xugunay leedahayo waxaa weeyaan waa waajib in midigta wax lagu cunaa qofka haddaanu bidixdiisu cillo qabin oo midigta u fayowdahay haddii midigtiisa aysa cillo qabin aan ujeedaa ee midigtiisu ay caafimaad qabtaa waa inuu midigta wax ku cuno maxaa nin baa nebiga agtiisa bidix wax ku cuno markaasuu wuxuu yidhi kul biyamiinika midigtaada wax ku cun markaasuu yidhi laa astadiicu ma awoodo aniga maa manacahu ila alkibru kibir baana uu sidaa u dhahaayo markaasuu nabiga yidhi stadacta ilaahu aada awoodin gacantiisa mardamba kor uma qaadan taas marka waxaa laga qaadanaya in midigta cunisteedu ay waajib tahay cunistii maahan fiiri wax waajibka waa habka loo cunaayo shayga marka jibilligaa habka loo samaynaayo nebigu waa looga dayana calayhi salaatu wasalaam hurdada oo kale nebiga muxuu jideeyey marka la seexanayo dhanka midig in loo seexdo ee yacni qofku marka adkaar la imaado akhristo taasoo kale marka waxaa weeyaan waa sunno kaamay leedahay waa sunna in midigta loo seexo kolkaad seexanayso laakiin bimujarad hurdo ayaa nebiga uga dayanayaa ma dhehaysid sababta waaba ku qasbantaadan qofku bani aadamba hadduu yahay hurdo isaga qasbaya iyad xukun ma laha marka wasfigeeda iyo sifada lagu samaynayo lak waa layeela sifadaasaa marka waxay noqon kartaa mararka qaarna mid lays amray marna mid layska reebay bidixda wax lagu cuno kale waa layska reebay ahaanii nooca labaad maa facalahu wixii nebiga uu samey ka ficilada noocaanoo jibiliga iska ah marka nebiga in looga daydaa qofkii muxuu ku noqonaa marka dhibaata ma laha waa mubaax siday nebiguba ugu bannaaneeday adna kugu bannaanaan kartaa waxyaabaha noocyo kale inuu kaa soo galaa athaani nooca labaad maa facalahu wuxuu nebigu sameeyey waa bixasabi alcaadati caadada hadba siday tahay uu ku sameeyey ka sifati libaasi dharka sifadiisa oo kale dhargashiga fa mubaaxu weeyaan midkaas fii xaddi daatihi iskiisa mubaaxa uu yahay waqad yakuunu inuu ahaada alarkaan ma'muuran bihi mid laysfaray ow manhiyan canhu ama mid layska reebay lisababin sabab asbaabta ka mida ah. nooca labaad waa wixii uu xasabu alcaada caadadaa iska aba sidaas in ula yimaado wayaalka oo kale marka waa sun yacni waxaa weye wuxuu leeyahay waa mubaax in la sameeyo noocaan marka waxaa soo gelaya masalan nebiga calayh isalaatu wasalaam isagoo socdo yaa kaadi qabatay meeluu ku leexday waa kaadiye waa iska caado waay tawaafuq kaadidii iyo waxaa isku soo aaday xilligii kaadida u u baahnaa iyo meeshii uu taagnaaya unbaa isku soo aadeen iyadoo yacni tacabud iyo cibaado nebiga ugalama wadan lahay ficilka noocaas oo kale nebiga in looga daydaa waa iska mubaax si isaguba mubaax oo ugu ahayo saxaabada rasuulka ibnu cumara aada ugu dadaali jiray inta kalena ma aynan samay jirin ibnu cumar waxaa weeyaan meelihii nebiga uu kaadida la fadhiistay waa la fadhiisan jiray meeshii nebiga yacnii uu ku tukaday salaaduu la raadi jiray wahaa wahaakada sunnooyinka marka looga dayanayo ma soo gelaysa middaas waa iska mubaax maxaa yeelay cibaado maana waa min baabi tawaafuq haddaynan kaadi meeshaas ku qaba lahayn nebigu ma fadhiisteen soo maa marka ma aha yani lama dhihi karo waa waa looga dayana waa un iska mubaax qofka inuu sameyo mararka qaarna hadday imaan karto in dadku ay qalad ka fahmaan arrintaa iyada ah oo haddow ay xaaraan ay ugu dhacaan oo kale hadday ka imaanaysana waa la reeba walidaalika waxaad ogsoontihiin cumar radia allaahu canhu geeddii nebiga oo kula mubaayacooday asxaabta geeddii nebiga uu asxaabta kula mubaayacooday qur-aanka ilaahay ku sheegay laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara geeddaas ayaa wuxuu arkay cumar dad salaad la raadsanayo geeddaasna nebigu waa un geeday ugu dhoweyd ma ahane macno kaleo iyada ku jiray oo nebigu u hoosgalay ma jirin meelay fadhiyeen nebigu wuxuu damcay inuu asxaabta la mubaayacoodo geeddii ugu dhoweyday hoos lahayday iska aadeen marka ee geedda macno gaara iyo barako gaaroo ku jirto nebiga oo u tegay ma jirin sidaas darteed marka dadkan waxay u qaateen marka geedi maadaama qur-aanka lagu sheegay barako gaara ah inay leedahay salaaday la raaraadsan jireen cumar marka waxa uu yidhi wardadow ninkii ay meeshaan salaad ku qaabisho oy salaad ugu soo gasho ha iskaga tukado ninkaynan salaad ugu soo gelin waxba yowna la raadsanina ha ka gudbo yidhi oo geedkan geedahii ayuu la mid yahay laba riwaayaa marka jirto inuu cumar geedka amray in la gooyo saciid ibnu mansuur siduu warinayo riwaayada waxay leedahay lama goynine geedka geedo fara badan ayaa ka dhex baxay sanadii dambe markaase asxaabtu waa ku farxeen marka cumar aada ugu farxa arrintaas ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu leeyahay waxay u farxeen asxaabta rasuulka inaan geeddaas loogu qaadanin oon laga aaminin barako gaara ah inay leedahay oo hadhow marka dadku ay nafci iyo dur ka goobaan oy ka raadiyaan si aynan saa u dhicin ayaa ay ugu farxeen asxaabta rasuulka mar hadday waxaasoo kale ka dhalanayaan marka in la zuuliyaa way noqonaysaa sida kale laakiin asxaabu rasuulillaahi ficilka caadada ku imaado hadday rabaanna waa sameey sida qaalibka badankood cibaad ahaan uma samay jirin ibnu cumar unba aada nebiga uga dayi jiray sal l slam ahaaliu nooca saddexaad maa facalahu waa wixii uu sameeyey nebiga sal l l salam calaa wajhi alkhusuusiyati isaga inay u gaarta ficil isaga u khaas ah waayo ummadda kale aysan la wadaagin fa yakuunu wuxuu ahaanayaa ficilkaasi mukhtasan bihi mid isaga u gaar ah kal wisaali xidhiirin oo fi sawmi la xidhiiriyo oo kale wanikaaxi iyo nikaax bilhibati lagu nikaaxsado yani waxaa jira ficillo nebiga keliya u gaaro cid kale aynan la wadaagin ficilladaas nebiga keliya u gaar waxaa ka mid a ah wisaalkao kale inuu soonka isku xidhiiriyo dhowr maalmood isagoon waxba cunin oon u dhexaysiinin waxaan caddaynaya nabigu markii la weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam ee layidhi innaka tuwaasil asxaabta waa ka reebay markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahi adigaba waad isku xidhiirisaa markaasuu wuxuu yidhi innii lastu ka hay-atikum aniga idinkoo kale ma ahin innii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiinii anigu waan baryayaa habeenkii rabbigayga iquudiyo i waraabiyo yacni waxaa waaya nabiga cunto lama siinaynina munaajaadka iyo ilaahay la faqa oo ilaahay la faqaayo oo cibaadaadkaas ilaahay la uu kula jiro ayaa ruuxdiisu marka waxay dareemaysaa sidii wax la quudiyo kale ay noqonayo mara ani idinka idin lama mid yihin ilaahay baan la munaajoonaya si idinka tiina ka duwan ficilkaasoo kale marka loogama dayanayo rasuulka sal sl waxaa ka mid a ah annikaaxu bilhiba nebigu hadday naag intay u timaado waa isku kaa hibeeye dhaha waa si qaadanaya rasuulka sal l slam wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada الnabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni lmu'miniina ilayh adiga ayaa lagu barax tiray min duuni lmu'miniin waxaa ka mid a nebigu waxyaabahu la gaarka ahay annikaaxu bilaa welihi markuu nebigu nikaaxsanayo weli uma baahnayn say a'immada dhan ay tilmaamayaan nebigu inuu weli aan nikaaxsaday isaga way u bannaanayd hayruhu laakiin maya ummadda kale weligaa laga rabaa waxyaabahaasoo kale marka nebiga loogama daya karo sagaal naagooduu nebigu ka dhintay sagaal cid guursa karta mala afar ka badan lama ogolo waxaasoo dhan marka waa afcaal nebigu uu la khaas yahay walaa yuxkamu bilkhusuusiyati khaasnimo ficilku nebiga inuu la khaas yahay lama xukumo ilaa bideliilin unbaa lagu xukumaa deliil labadoodaas hadday isqabsatoy yidhaahdo mid uu yidhaahdo ficilkan nebigu u gaar yahay kan kalena uu yidhaahdo maya uma gaar ah rasuulka ninka waa u gaar dhahayo daliilaa laga raba adiga waxaa la leeyahay ficilkan inuu nebiga u khaas yahay daliilma sii ee ninka kale la dhihi maayo halkan marka sheekhu wuxuu ka wadaa nebiga haddii ficil ou ka sugnaado ficilkaas waxaa loo qaadanayaa in ummadda dhan loo jideeyey wixii aan ummadda loo jidaynin ilaahay isagan ka aamusayninba ilaahay isagaa sheegayo ama nebigaa caddaynaya calayhi salaatu wasalaam saasuu ka wada alraabicu lianna alasla maxaa yeelay asalka ata'sii bihi nebiga in lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana alraabicu nooca afaraad araabicu nooca afaraad maa facalahu waa wixii nebigu uu sameeyey tacabudan liajli tacabudin cibaadaysi dartiis uu u sameeyey fawaajibun calayhi isagana waa ku waajib xataa yaxsula ilaa u ayb xataa yaxsula ilaa uu xasilo albalaaqu gaarsiintii la faray nebiga inuu dadka gaarsiiyo xataa yaxsula ilaa uu ka xasila albalaaqu gaarsiin liwujuubi tabliiqi calayhi maxaa sidaas loogu waajibinayaa liwujuubi tabliiqi gaarsiinta inay waajib ku ahayd calayhi nebiga korkiisa sal slam uma markaa dabadeed yakuunu wuxuu noqonayaa manduuban sunno fii xaqihi isaga iyo xaqinaa iyo annagaba calaa asaxi alaqwaali halkaan wuxuu ku leeyahay nebiga wixii uu u samaynayo cibaado ahaan ficilkan inuu ilaahay ugu dhowaado buu u samaynayaa marka ugu horraysa horta isaga waajibuu ku yahay sababtoo ah wuxuu waajib ugu yahay isaga waxaa la faray inuu dadka diinta gaarsiiyo shaygan sunnadaa marka hadduu asagu samayn waayo dadka say usoo gaaraysaa marka waa maya soo maa marka shay ficilka rasuulka ee tacabudiga ah horta marka ugu horrayso isagu waajibay ayuu ku yahay wuxuu waajib ugu yahayna waxay tahay waxaa waajib ku ah isaga inuu dadka soo gaarsiiyo shaygan sunnada ah haddii nebiga uunan samayn lahayn adiga ku soo gaari lahayn marka intaas horta marka hore waajibuu ku yahay si dadku u arkaan wixii intaa ka dambeeya laakiin waa sunno isagana sunnu u yahay annagana sunnu u noo yahay marka farqiga marka annaga nebiga noo dhexeeya maxay tahay isaga nebiga waxaa loogu talagalay oo waajib ku ah inuu dadka diinta gaarsiiyo shaygii marka sunnada ahaa oo tacabudiga ahaa ee ficilka ahaa hadduu asaga la imaan waayo oo la yidhaha asaga sunna u yahay ee markaa uu ka tago dadka say ku gaaraysaa marka tabliiqii baa meesha ka baxaya dhumaayo marka isaga waa u waajib marka hore ilaa dadka ay ka soo gaarayso markay dadku gaarta ka gadaalana sunnay u tahay isaga amaana sunna inoo tahay isku soo dudub marka sheekhu wuxuu raacay mas'alada ah ficilka nebiga hadduu tacabudi yahay waa sunna wujuub lagama qaato rasuulka ficilkiisa wujuub lagama fahmo lagama qaato waxaa laga qaataa sunnanimo ilaa xaalad ma maaha xaaladdaas waxay tahay shay mujmal ah baa shareecadu sheegtay meeshaan marka mabaaxid daqiiq ah ku jirta si fiican isaga fiiriya maalan shay baa shareecadu ay si mujmala ah dadka u amartay maalan waxaa la yidhi waaqiimu salaata salaadda ooga ama waxaa la waajibiyey xajkii walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istitaaca ilay sabiil ama nabiga isagaa wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum xajkiina ani iga qaata markaas ficil allaale ficilkii uu sameeyo waa waajibaa la leeyahay ilaa wixii sunnanimadiisu deliil saarifa loo hela marka ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam amar mujmala hadduu bayaaninaayo amarkaasuu la xugun noqona marka ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii uu bayaan u yahay amar mujmal ah amarkaasuna oo waajib ahay ficilkuna muxuu noqonaya markaas wujuub ou noqonaya ee waxaa laga hadlaa waxay tahay ficil mujarad anca ah, ficil mujarad oo aan bayaanna ahayn oo nebigu uu iska sameeyey cibaado ahaanna uu u sameeyey sunno waa kaasoo xukmuhu alistixbaab shayga marka ficilka rasuulka sal lla ly slam hadduu bayaan u yahay amar mujmala amar la ijmaaliyey oo wujuubna keenaayey haddii uu bayaan u noqdo ficilku muxuu noqonaya muxuu faa'iideynaya markaas iijaab wujuubuu keenaya laakiin haddaanu waxba cuskanayn ficilkaani ee ficil nebigu iska bilowday ay tahay tacabudina ay tahay oo cibaadaysi nebiga oo u samaynayo iyo alle u dhowaansho ficilka noocaasa ah waxaa laleeyahay haddaan xusuusiyo jirin oo nebigu inuu la gaar yahay haddaynan jirin ficilkaa mustaxabu annagu fii xaqinaa uu noo yahay fii xaqi rasuulina marka hore waajibuu ku yahay xataa yatima tabliiq ilaa uu yanii gaarsiintu ay xasisho bacda dalikana sunna u noqonaasay marka kitaabkan waxaa aad u taxqiijinaya la yidhaahdo kitaabkan marka almuxaqaqa uu leeyahay abu shaama kitaab kaloo yarna nin mucaasira ka qoray sheekh mucaasiroo nool alashqar afcaalu rasuuli sal l salam cumar sulaymaan alashqar ayb waa fiican yahay isaga laftirkiisa marka uma yakuunu manduuban fii xaqihi wa xaqina calaa asaxi alaqwaali aqwaal kalaa ku jirta marka laakiin kana ugu asaxsan wadalika lianna ficlahu waxaa yeele nebiga ficilkiisa tacabudan oo u sameeyo yadullu wuxuu tusayaa calaa mashruuciyatihi horta inuu mashruuc yahay waalaslu asalkuna cadamu lciqaabi weeyaan ciqaab la'aan cala tarki ka tegis laysku ciqaabo la'aanteed fayakuunu wuxuu noqonayaa marka mashruucan mid mashruuca laa ciqaaba ciqaab fii tarkihi ka tegistiisu aanay ku sugnayn wa haadaa kanna shay mashruuca oo ka tegistiisuna ciqaab aanu lahaynna xaqiiqatulmanduubi waayo waa manduubka xaqiiqadiisa marka sheekhu wuxuu ku sameeyey dhiraan dhirin wuxuu ku yidhi ficilka nebiga oo tacabud oo u sameeyo yadullu calaa mashruuciyatihi marka ugu horreeya wuxuu ku tusayaa ficilkaas horta inuu mashruuc yahay mashruuc ha noqdee ma waajiba ah, mase waa sunno aada isweydiinay asalka waxaa weeyaan qofka inaan la ciqaabi karin ilaa shay cad oo uu ka tegay in lagu ciqaabo ma haddii halkan marka shay cad oo ciqaabtiisa cuquubo ka tegistiisa cuquubo laga ratibay hadda meeshaan aynan oolin oo mujarad ficil un uu iska yahay waxaa ka soo baxday meeshaas tarki oo ciqaab la-aan ah dhinacna shaygan inuu mashruuc ka yahaa soo baxday marka shay mashruuca haddaad ka tagtana aan lagugu ciqaabaynin muxuu noqona marka waa sunna u noqona manduubka mihaalu dalika tusaale arrintaa waxay tahay xadiidu caaishata annahaa su'ila ilat waxaa la su'aalay biayi shayin shaygeegow kaana nabiyu sal ll cl slam nebigu uu ahaa yabda'u midkii ku bilaabanaya idaa dakhala beytahu gurigiisa hadduu soo galo qaalat bisiwaakii caday cadaygu marka waa maxa muxuu noqonaa dhanka sunnuu noqonaa markuu nebiga guriga soo galo muxuu ku bilaaba jiray cadayasho waa cadayo jiray falaysa fi siwaaki marka cadayshadu waa ficil hal cadayda ma dhihin nebigu ficil waa isaga uu sameeyey ficilkan tacabudi buu u samaynayaa nebigu waa mashruuc ninkii ka taga in la ciqaabayo waxba kuma soo aroorin asalkuna ma ahan qofka in la ciqaabo wax aan loo sheegin in lagu ciqaabaayo maxaa marka ay ku baaqi soo noqotay marka manduubnimadiisu unanimadiibay falaysa fi siwaaki cadayashada ma ahanin dhexdeeda cinda dukuuli lbeyti guriga gelidiisa agteeda ilaa mujarada alficli ma ahan ilaa mujarad lficlu weyaan ficil samayntiis bis ficil keliya fayakuunu manduuban buu noqonaya markaa sunno wamihaalun aakharu mihaal kale kaana nebiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa yukhalilu lixyatahu garkiisa midkii gelgeliyo fi lwuduu'i weyse qaadka fatakhliilu lixyati garka oo la falanqeeyo gacmaha faraha la gelgeliyo laysa daakilan ku soo gelaya ma ahan fii qasli lwajhi wejiga dhaqitaankiisa ma soo gelaya xataa yakuuna si uu u noqdo bayaanan limujmalin wuxuu leeyahay faqsiluu wujuuhakum baa la yidhi si aada isu dhihin faqsiluu wujuuhakum haddii la yidhi nebiguna ou garkii gelgeliyey halkaas waxaa laga qaadanaya gergelgelintu inay waajib tahay oo amarkii amarkii mujmalka ahaa la socotaa inaada isdhihin marka wuxuu ku leeyahay ayb wuxuu leeyay marka kaana nabiyu sal ll ly slam yuqallilu lixyatahu fi lwuduu'i fatakliilu lixyati laysa daakilan ku gelaayo ma ahan fii qaslilwajhi wejiga dhaqidiisa xataa yakuuna si uu ahaado markaa bayaanan limujmalin nas mujmala ku caddaynayo wa innamaa huwa ficlun ficil weeyaan mujaradun oo mujarada oo ka dharla muxuu ka dhar la'yahayna wuxuu ka dhar yahay bayaan iyo nas ka horreeyo lagu bayaano fayakuunu manduuban fayakuunu markaa wuxuu ahaanayaa manduuban manduub buu noqonayaa marka alkhaamisu kan shanaad maa facalahu nebigu wuxuu sameeyey waaye bayaanan limujmalin waa kana bayaanan caddayn oo limujmalin oo u caddeeyo nas mujmala caddayntiisa darteed wixii uu ku sameeyo min nusuusi ilkitaabi mujmalkaasoo min nusuusi ilkitaabi kitaabka nusuustiisa ka mida aw sunati sunnada nusuusteeda ka mida fawaajibun calayhi waxaa waajib ku ah nebiga fawaajibun ku waajiba fahuwa isagu waajibun waajib weyan calayhi nebiga korkiisa xataa yaxsula ilaa uu ka xasila albayaanu bayaan liwujuubi tabliiqi calayhi muxuu waajib ugu noqonayaa liwujuubi tabliiqi gaarsiintii waajibnimadeeda calayhi korkiisa ay ku taha darteed uma intaa kadib markuu dadka soo gaarsiiye kadib yakuunu lahu waxuu yeelanayaa xukmu daalika annasi naskaas xukunkiisa uu yeelanayaa naskii day almubayani la caddeeyey fii xaqihi isaga iyo xaqina annaga naska uu bayaaninaayo isaga uu bayaanka u yahay ayuu la xugun noqonaa markaas yanii naskii mujmalka ahaa kii la bayaaninaaye mujmalka ahaa xukunkiisii ayuu ficilkaanuna ou yeelanayaa haddii xukunkiisu waajib u ahaa kana ficilkii waajib uu noqonaa hadduu sunno ahaa ficilka sunno fain kaana waajiban hadduu waajib yahay kaana dalika alficlu waajiban buu ahaanaya wain kaana manduubanna kaana dalika alficlu manduuban buu ahaanaya mihaalul waajibi waajibka wuxuu yahay afcaalu salaati salaadda afcaasheeda alwaajibatu afcaashaasu alwaajibatu waajibka ah allatii taas oo facalaha nabiyu nabiga uu sameeyey sal l slam bayaanan caddayn darteed uu u sameeyo limujmali qowlihi tacaala oo caddaynaya waaqiimu salaata wa aqiimu salaata waa nas mujmala soo maaha duduuban ficil buu nebigu ku bayaaniyey soo maaha ficiladaa nebigu uu ku bayaaniyey waxaa loo qaadanayaa wujuub wa aqiimu salaata mar hadday waajib tahay midda kale waxay tahay ficil kastoo nebiga salaada ku sameeyada waajib ma ahan hadaad tirahda waxaa lagu jawaabayaa kaan waajibka ahayn nas ayaa ka reebay saarifaa jiray wa mihaalu manduubi wuxuu manduubka tusaalihiisa salaatuhu sala allahu calayh waali wasalam waa salaadiisa oo ragcatayni uu tukaday laba ragco khalfa almaqaami maqaam ibraahim gadaashiisa bacda an faraqa markuu ka baxay min adawaafi dawaaf uu ka baxay bayaanan oo liqowlihi tacaala uu bayaaninayo waatakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa wاttakhiduu waxaad ka samaysataa min maqaami ibraahiima ibraahiim maqaamkiisii musallan makaanu tukasho ka samaysa marka nebiyullaahi ibraahim maqaamkiisa musallo ka dhigta waa nas mujmala waxaa bayaaniyey labadii ragcoo nebiga maqaam ibraahim gadaasheeda uu ku tukaday xayu taqadama sala اllahu calayh waali wasalam markuu hormaray nebiga ilaa maqaami ibraahiima maqaamu ibraahim wahuwa isaga oo yatluu akhrinaya hadihi اlaaya warakcataani labada ragca khalfa almaqaamina sunnatun waaidana wa amaa taqriiruhu sala allahu calayh ali wasalam calaa shay ou nebigu qiray fahuwa daliilun wuxuu daliil yahay calaa jawaasihi bannaanaanshahiisa cala alwajhi aladii wejka aqarahu uu ku qiray qowlan kaana am ficlan qowli ficl wuxuu doona ha ahaa iqraarka rasuulka waxbaa agtiisa lagu sameeyey hadalbaa agtiisa lagu yidhi waa iska aamusay nb waa ka aamusay ka aamusitaankiisu waa taqriir shaygaas wuxuu tusayaa marka sidii uu uga aamusaya xukunkiisuna noqonaya laakiin taqriirka nebiga marka wax lagu dhisaayo waa goorman waa haddii ficilkaas uu og yahay koo ficil nebiga uunan ogayn oo kale isagoo uunan ka warqabinba markii la samaynayo nebigaa taqriiriya lama dhihi karo masalada labaad waxay tahay haddana waa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam awood oo u lahay markaas ficilkaas inuu zuuli karo ama uu wax ka dhihi karo meesha maxaa laga saarayaa marka xilligii oo maka joogay nebiga sal alla ly salam waxaa dhacaysa afcaal in hortiisa lagu samay jiray oo ka aamusi jiray marka qaar isagoo kaanayo nocaayo kaasoo kale marka waa bannaan bannaanyaha lagama qaadanayo ogow ayb ama taqriiruhu mihaalu iqraarihi cala alqowli qowl isagoo qiray waxay tahay iqraaruhu qiritaankiisu aljaariyata gabadhii ou qiray allatii gabadhaas oo sa'alahaa uu su'aalay ayna allaahu aawi allah gabadhii uu ku yidhi nebiga ayna allah qaalat waxay tihi fi samaa'i kor ilaahay kor buu jiraa bay tihi markaasa nebigu uu waa ka aamusay iqraarkaas marka wuxuu keenayaa sidaas uu ku qiray waa iqraar qowli ah waxaan ujeedaa markay sidaa tiribu wuxuu yidhi actiqhaa fa inahaa mu'minatun qowl ahaana ugu qirayn qowl ahaan ay ugu iqraariye wa mihaalu iqraarihi cala alficli qiritaankiisao ficil oo ugu qirana iqraaruhu aw ficil u qiro waxaa weeyaan iqraaruhu qiritaankiisao saaxiba sariyati sariyadii saaxibkeedii ninkii ilaaladii madaxda looga dhigay alladii ninkaas oo kaana yaqra'u liasxaabihi asxaabkiisa u aqrin jiray salaada markuu tujinayo faatixada kadib markuu suuradda akhriyo faatixada kadib suuradda markuu akhriyo ikhlaasuu ku gebagabeey jiri suuratu qul huwa allahu axad faqaala nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi saluuhu weydiiya liayi shayin maxeeb shaygeebow kaana yasnacu daalika muxuu u samayn jiray waxaas bal halla su'aala sababta oo suuratu qul huwa allaahu axad mar kasta oo ugu dambaysii jiray akhrinteeda fasa'aluuhu way su'aaleen faqaala wuxuu yidhi liannahaa sifatu raxmaan <clears throat> maxaa yeelay ikhlaasku ilaahay allaha raxmaanka tilmaantiisii wey suuratu qul huwa allah waxaad ilaahay ay tilmaamaysaa marka tilmaanta ilaahayna waa jeclahay buu yidhi waana aniguna uxibu waxaan jeclahay an aqra'ahaa inaan akhriyo tilmaan ilaahay baa ku jirta suuraddaasoo anna inaan akhriyaan jecelahay marka ilaahay sife inuu leeyahay ayaa laga qaadanaya bacd alkutub ee la akhrista waxaa ku taalo ilaahay sifo ma laha khatar waa hadalkaas waa ka nebiga aqiraayo ningan markuu sidaa yidhi nebigu waa aqira sal sifaadkaana lagu kala soocaa jamaadaadka iyo yacnii iyo waxa nool sifooyin baa lagu kala soocaa maxay ku kala duwayn adiga hadda wax nool iyo wax dhintay maxay ku kala duwanyahin haddii lagu dhaho derbiga iyo qofka nool muxuu ku kala duwan yahay waxaad leedahay qofku nooloo hadlaa derbiguna ma hadlo haddii marka la yidhaha ilaahay wax tilmaano oo ku qumaysaa ma jirto de waxaa weeyaan jamaadaadkii waa laga hoos mariyey jamaadaadka qaar tilmaan baaba ku qunta soma fahmi waana uxibu an aqra'ahaa inaan aqriyaan jecelahay faqaala nebiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi akbiruuhu sheega ana allaha alla yuxibuhu inuu jecel yahay ficil bau qirana kumaka ficil uu sameeyey ayuu u qiray rasuulka sal l wamihaalun aakharu mihaal kale wuxuu yahay iqraaruhu nabiga qiraankiisa alxabashata xabashada uu u qiray yalcabuuna iyagoo ku ciyaaray fi filmasjidi masjidka dhexdiisa goormay ahayd waa maalin ciide maalin ciid ay ahayd ayaa xabashadu ee masaajidka warmo ay isku tuurtuurayeen ay ku dheelayen ka nebigu waa u qiray ayb min ajli اta'liifi cala alislaami muxuu sidaa u yeelay inuu islaamka kusoo dumo darteed laakiin wasfiga waxaa weeyaan waa inay ciid ciiddaasoo kale culammadu waxay ka qaataan marka ciidda in yacnii ciyaara ciyaaro iyo la samayn karo mubaax ciyaaro mubaaxa haddii masaajidka dhexdiisa lagu sameeyo warma isku tuuridda iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah haddii laga aamin yahay yacnii dhibaatadeeda wax dhibaataa ah male waa iqraar fa amaa maa waqaca wuxuu dhacay fii cahdii isaga cahdigiisa walam yaclam bihi ounan ogaanin fa inahu laa yunsabu ileyhi loo nisbayn maayo wixii nebiga waqhtigiisay dhacay laakiin isaga uusan ogaanin ma loo nisbaynayo walaakinahu xujatun weeyaan liiqraari illaahi lahu walaakinahu laakiinse xujatun xujo weeyaanoo liiqraari illaahi wuxuu xujo u yahay liiqraari illaahi ilaahay qiraalkiisa oo lahu isaga uu qiray qofka uu qiray sidee waay marka taas walidaalika sidaa darteed istadalla saxaabatu waxay deliishadeen radia allaahu canhum calaa jawaazi alcasli casligu inuu bannaan yahay casligu qofku marka haweenkiisa u tago ee yani shahwadu oo kale ay ka soo dhowdahay inuu bannaanka ku daadiyaan casliga inuu bannaan yahay marka saxaabadii waxay u deliishadeen illaahi lahu qiraalka ilaahay oo iyaga u qiray oo u iqraariyey una waxba ka sheegi biiqraarillaahi lahum calayhi casligaa korkiisa u qiray qaala jaabirun radiallaahu canhu wuxuu yidhi kunnaa nacsilu annaga casli baan samayn jirnay walqur'aanu iyadoo qur-aanku yanzilu uu soo degaayo muttafaqun calayh qur-aankuu soo degaayo yani hadday qalad tahay waa nalaga celi lahayo koban walidaalika meeshaan marka meeshii aharkii hore ninkii inta nebigu uu ilaalada madax uga dhigay ee markuu dadka tujinaayo allahu akbar faatixada markuu akhriyey kadib suurad inta qabsado kadib qulwallaha akhri jiri qaar baa dadku waxay leeyihiin ninkan wuxuu sameeyey ficil nebiga uusan ka arkin uga dayanin oo markaa bidcuu ku dhacayay nebiguna waa kaasa yani bidca isagoo haddana waana loo qiray bidco xasana marka inay jirto oo wax nebigu uunan samaynin in diin laga dhiga karo ay deliil u taodleen ninkan waxaan nebigana uga dayanin mana samaynin rasuulka sal l l salam isaga unbaa iska bilowday marka annagan waxaa iska bilaaba karna waxay ku kala duwan duwanyiinaa lagu jawaabayaa marka xilligii nebigu waxyiga uu ku soo degaayey wixii dhaco hadday qalad yihiin iyo hadday sax yihiinba ilaahay baa inuu bayaaniyo u taagnaay laakiin markuu nebiga dhintay kadib adiga waxaan aad samaynayso yaa kaa celinaayo dadka yaa u sheegayo inay qalad tahay mase adii kaligaa sheeganayo waa sax dhahayo hadday kaligaa aad sheeganaysood leedahay anaa og inay sax tahay hadda ninka kalena waxbuu samaynaya isagaa og inay sax tahay kan kalena waxbuu samaynaya isagaa og inay sax tahay diinkii ilaahay marka meeshaasoo marka ku tagayuraayo taqyiir ayaa diinkii dhammaan ku dhacayo layskuguma qiyaas qaadan kara haddaan aniga ficil bilaaba iyo saxaabada ficilka ay samayn jirta isku mid ma ahan saxaabada markii nebiga noolaay ficilkii ay samayn jireen hadday wax ku jiraan waa kana iyagaa la dhahaya qur-aankana maqabalaha walidaalika markay qaarkood ficil kale ka dhaco qur-aankii baaba sheegi jiray oo celin jiray ama ka celin jiray ama xukunkeeda ka hadli jiray laakiin adiga qur-aan maa kaa hadlaayo kugu soo degaayo saas ku kala duwan midda kale nebigii baaba haka qiraayo qaado badan waxaa kale keenaya samica allaahu liman xamida nebiga gadaashiisa ninaa wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira طayiban mubaarakan fiihi ayuu ninkaas iska yidhi marka waxay leeyihiin taas waxay deliil u tahay in layska dhihi karo wax la raba lagu deri karo cibaadaad hadda ninkan nebiga gadaashiisa ku dukanaya nebigana hortiisa sidau wax uga arko markuu salaada ku jira gadaashiisana wax uga arki jira yaa yidhi buu yidhi kelmaddan anaa idhi rasuulka ilaahayow intaasoo malag ayaan arkay u degdegayso yidhi midkii kor u qaadi lahay hadalkaagaas ka nebigaa u qiray ninkaas annaga marka goormay sharci noqoto xamdan kaiiran dayiban mubaaraka kama amar in la yidhaaho waa markii nebiga uu qiray ka gadaa zaada muslimun wuxuu ku daray qaala sufyaan walow kaana shayan yunhaa canhu shay la reebaayo hadduu ahaan lahaa casligu lanahaana canhu lqur'aanu qur'aankaa naga reebi lahaa wayadullu calaa ana iqraara allaahi xujatun wayadullu waxaa kusaaga calaa ana iqraara allaahi ilaahay iqraarkiisa xujatun inuu xujo yahay ana alafcaala almunkarata afcaasha munkarka ah allatii afcaashaas oo kaana almunaafiquuna munaafiqiinta yukfuunahaa ay qarin jireen yubayinuha allaahu tacaala ilaahay baa caddayn jiray wayunkiruhaa calayhim waa ku inkiri jiray fadalla calaa anna maa sakata allaahu canhu waxay tusaysaa wixii ilaahay ka aamusay fa huwa jaa-izun inuu bannaan yahay ile munaafiqiinta markay ficil xun sameeyaanoo qalbigay ku guntaan ilaahay baa bayaani jiri sooma yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suuratun tunabbi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi-uu ina allaha mukhrijun maa taxdaruun wamihaalu maa udiifa ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam wixii nebiga loo tiiriyey tusaalaheedu min wasfin tilmaana wasfigaasoo fii quluqihi ah dabeecaddiisa kaana nebiyu sal alla ly slam waxaa weeyaan nebigu wuxuu ahaa ajwad annaasi dad midka ugu deeq badan wamihaalu maa udiifa ila nabiy sal ly salam wuxuu nebiga loo tiiriyey tusaalaheeda min wasfin oo wasfiga fii khilqatihi abuuristiisa ku saabsan fii khuluqihi dabcigiisa ku saabsan miaalkeeda waxaa weyaan kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa ajwad annaasi dad midka ugu deeq badan wa ashjac annaasi dad midka ugu geesinimo badan wa mihaalu maa udiifa ila nabiy sal l salam wixii nebiga loo tiiriyey ah, waa kuwaa ku jirta ku jirta idin qornayn idinkuusan idiin qornayn maxaa yeelay waa ku socotaa fiiri muxuu ku bilaabay walmuraadu bihi hunaa maa udiifa ila nabiy sal l slam min qowlin ow ficlin ow taqriirin ow wasfin soo maa kuwii kale waa la mithaaliyey oo wasfin marka ma lagu mihaaliyey wasfin waa kuu mihaalina marka iskuu qornayn marka meesha waa ku jirta wamihaalu maa udiifa ila nabiy sal l slam oo min wasfin tilmaan ah fii khilqatihi hab abuuristiisa ku jirto kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa rabcatan mid dhexdhexaad ah min arijaali ragga ragga yani xaal uu ka ahaa ka mid yahay laysa biawiili mid dheer ma aha walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn dhexdhexaadu ahay nebigu waa wasfi oo khilqadiisa ku saabsan sunnaday ka mid tahay aqsaamu lkhabari qabarka qaybihiisa biictibaari man yudaafu ilayhi iyadoo la eegaayo cidda loo tiirinayo axaadiidta nebiga intay u qaybsantay iyadoo la eegayo cidda loo tiirinayo kuwaan mabaaxid musalaxa uu iska leeyahay waa iska dul maraya yanqasimu alkhabaru qabarka wuxuu u qaybsamaa biictibaari man marka loo eego ruux yudaafu ilayhi loo tiirinaayo ilaa alaaati aqsaamin marfuucin marfuuc wamawquufin mawquuf wamaqduucin iyo maqduuc marfuuc wixii nebiga loo tiiriyaa la yidhaahdaa mawquufna wixii saxaabi loo tiiriyaa la yidhaahdaa maqduucna wixii taabici loo tiiriyaa la yidhahdaa intaas bisle falmarfuucu marfuuca maa udiifa ila nabiyi wixii nabiga loo tiiriyey waa sal l slama xaqiiqatan xaqiiq ahaan loogu tiiriyey ow xukman ama xugun ahaan wixii xugun ahaan loogu tiiriyey waa yarfacuhu iyo yanmiihi iyo kuwii xilla midka ahay tirada badnaa masalax lagu sheegi jiray falmarfuucu xaqiiqatan midka xaqiiq ahaan loogu koryeelay nebiga qowlu nabiy sal l slam waa nebiga hadalkiisa wa ficluhu weeyaan wa iqraaruhuwa iyo wa iqraaruhu iyo iqraarkiisa qiraalkiisa wlmarfuucu xukman midka nebiga loo kor yeelay xagga xukunka maa udiifa ilaa sunnatihi wixii sunnadiisa loo tiiriye wa oo saxaabigu uu yidhi min asunnati kadaa yidhi oo u cahdiyey ama cahdigiisa waxaan samayn jirnay fii cahdi rasuulillahi waqtigii rasuulka oo kale wuxuu la yidhaah waaska ow oh, amase naxu daalika kaa wixii lamida mimaa laa yadullu waxaan tusaynin calaa mubaasharatihi inuu nebiga la mubaasharay ficilka uu la mubaasharay aan tusaynin iyaahu ayb wa minhu waxaa ka mida qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa uu leeyahay umirnaa waxaana la faray ow nuhinaa waxaana laga reebay ow naxwihimaa wixii lamida ow naxwihimaa wixii la mida ka qowli ibni cabbaasin uu yidhi radi allahu canhu umira annaasu dadka waxaa la amray an yakuunuu in an yakuuna inuu ahaado aakhira cahdihim bilbeyti an yakuuna inuu ahaado aakhira cahdihim cahdigooda ka ugu dambeeya bilbeyti kacbada ay dawaafaan ilaa anahu laakiinse kufifa can ilxaa'id xaa'idka waa laga fududeydiye kanoo kale marka waa marfuucun xukman wa qowli ummi cadiya iyowa qowli ummi cadiya wa qowli ummi cadiya oo kale nuhiinaa waxaana laga reeba can itibaaci اljanaa'izi janaa-ista inaan raacno walam yuczam calayna na laguma adkaynin laakiin waa karaaha nuhiinaadaas marka nebigaa naga reebay toos uma aysan dhihin waa nalaga reebay xilligii saxaabada yaa waaya qofka wax reebo waxna amro rasuulka unbuu aha sal l wlmawquufu mawquufkana maa udiifa ila saxaabiyi wixii saxaabi loo tiiriyey mooyaan walam yahbut lahu ownan ku sugnaanin walam yahbut lahu xukmu rafci ownan ku sugnaanin wa huwa xujatun xujo weeyaan cala alqowli raajixi qowlka raajixa marka la eego sheekh wuxuu leey mawquuf waxaa la yidhaha wixii saxaabiga loo tiiriyey oo aan xukmu rafcina la siinin hadalka saxaabigana waa xuji uu yidhi cala alqowli raajixi hadalka saxaabiga imaamu shaafici laba qowlou ka qabaa qowlkiisa jadiidka ah culammada waxay u badan yihiin shaaficiyada qowlka saxaabigaa ah xujo ma aha ninuu dhihi jiro qowluhu qadiimna waxaa weeyaan wuxuu dhihi jiray qowlu saxaabiyi xujatu waa xujo asxaabtuna marka waxay u badan tahay shaaficiyada qowlu saxaabi xujo ma ahan inay dhahaan xujo maaha waxaa laga wadaa yacni daliil mustaqilo axkaamta laga qaata ma isaga laakiin fahamka iyo waa laga xadiidka sida u fahmay oo kale iyo waa in loo qaato laakiin bimujaradihi qowl saxaabi xujo ma yamase maaha wax laysku khilaafsan yahay culammada qaarna waxay yidhahdaan marka saddex shardi la helo qowlkiisa xujo waa noqon kara shardiga koowaad waxay tahay waa inuusan nas khilaafin horta qowlka saxaabiga hadduu xadiid ka hor imaado ma la qaadanaya isaga maya xadiidkaa la qaadanaya shardiga labaad waxaa weeyaan an yakuuna mashhuuran waa inuu mashhuur noqdo mashhuur macnaha waxaa laga wadaa waa inuu shuhroobo qowlkan oo bayn asaxaaba inuu caan baxo inuu caan baxo waxaa loo leeyahay si haddii saxaabada kale markay maqlaan qowlkan qaladkiisa iyo sixiisa iyagaa sheegi lahaa laakiin qowl aan mashhuurba ahaynoo saxaabi uun meel yar ku sheegay waxaa dhici karta saxaabi kale inuu khilaafsan yahay dhici kartee moogta an yakuuna mashhuuran shardiga saddexaadna waxaa weeyaan inuu yahay waanlaa yukhaalifa qowla saxaabiyin aakhar saxaabi kale waa inuunan khilaafin haddii saxaabi kale ou khilaafo labadooda kii deliilka u dhow baa la qaadanaya mid gaar xujo u ah ma jira de iyagu iskhilaafaan saddexdaa markii la helaa la soo dhoweeyaa ilaa an yukhaalifa inuu khilaafayo maahne nasan nas inuu khilaafayo saxaabigu oo nas ma khilaafaa saxaabiga xadiid uu u jeedo miyuu khilaafaya maya waxaa dhici karta inuunan ogeyn xadiidkan nebigu inuu ka sugnaaday iyo in kale waxaa dhici karta axaadiidta rasuulka nin wada xifdiyey ma jiro waxaa dhici karta inuu saxaabiga u arko xadiidkan in la nasakhayn mansuuq aduu marka cudurdaaradaasuu leeyahay ow qowla saxaabiyin aakhara saxaabi kale qowlkiisa inaanu khilaafin fain khaalafa nasan nas hadduu khilaafo ukhida binasi naskaa la qaadanayaa wain khaalafa hadduu khilaafo qowla saxaabiyin aakhara saxaabi kale qowlkiisa ukhida biraajixi minhumaa labadooda midka raajixa la qaadanayaa dadka qaar waxaa jira muqalidiinta dadkan dambe muqalidiinta ah yani muqalidiinta waxaan ujeeda dadka mutacasibada oo madaahibta u tacasubaya iyaga waxay ku leeyihiin qowlka saxaabiga xujo ma ahanay ku leeyihin markaa maalan waaqica iyo dhacdo ayaa xukun mas'alaa la xukmiyey maalan masaladii marka xukunkii la xukmiyey yaa waxay khilaafsan tahay madhabka markaasu wuxuu leeyahay maxaa madhabka mas'aladan madhabka maxaa loogu khilaafay markaasaad waxaad leedahay mas'aladan abuubakaraasaan ku tegey cumaraasaan ku tegey ee abubakar iyo cumar qowlkooda xujo ma ahanuu ku leeyahay madhabkana saasuu qabaa qowlu saxaabi inuusa xujo ahayn qowlu jadiidka shaafici qowlu saxaabigu waa inuusa xujo ahayn dayb haddii qowlka abubakar uusa xujo ahayn qowlka baajuuri xujo mau noqonaa marka an yakuunu xujatan qowli baajuuri waa maya xuja ma noqonaya xuja sayd iigu ilzaaminaya marka xaashiyada baajuuri wax ku yaal oo adigana aad u laasimi weysay oo u iltisaami weysay ibnulmundir oo madaahibta madhabka shaaficiga muxadisiintiisa ragga ugu waaweyn ka mida qowlkiisa see u qaadan weysa adiga marka madhabku marka ma raggii horaa loo tirina amase raggan dambaa loo tirina marka waxaa waay cajiib badan abuu shaama kitaabka la yidhaahdo uu mukhtasaru lmu'amal khubatu khudbatu kitaabi almu'amal waa kitaab waxuu damacsanaya khilaafaadka fuqahada inuu qoro khudbo yarow markuu sameeyey muqadamo muqadamadaa kitaab noqoto muqadamadaas marka waxaasoo kale uga hadlaa marka dadka nusuusta aan qiimo weyn siinaynin aqwaasha saxaabada aan qiimo siinaynin haddana yacnii un ku dheggan hebelaasaas yiri tacasubku marka asoo min jadiidana hadda waa taagan yahay asoo min jadiidoo jira bacdu naas waxaa weyaan masalada haddaan albaani laga keenin sheekh alalbaani ama aan sheekh binbaadi laga keenin walow haddaad doonto ibnulmundir ka keen adiga nacam wuxuu kugu laaziminaya yani sheekh alalbaani sheekh alalbaani maxaa igu laazima maxaa igu laaziminaya aniga nacam sheekh alalbaani nafsuhu qowlka uu qabo meeshuu ka keenay inaan ogaado haddaan ogaa karo haddaan aniga ogaan karo inaan ogaado marka waxaasoo dhan marka waa tacasub iyo taqliid min jadiid ah waa kan laftirkiisa marka hadduu sida u socdo u socdan madaahibtan loo tacasuba u jeedid waxaanay ku bilowdeenoo kale nin sheekhoo dadaal badan oo aad u cilmi badan oo aad yacnii loo ixtiraamo looga dambeeyo yaa lagu tacasubay waa lagu tacasubay waa lagu tacasubay qolaba qoladii dambe se u dhiibaysa u dhiibay markii dambe kuwa waxaa soo baxay muqafaliin walidaalika bacdu culamaa'i shaaficiya waxay yidhaahdeen dadka wuxuu yidhi maanta annaasu lyowma nawawiyatun laa nabawiyatun dadka maanta dad nawowiyiin ah waayuu ee nabawiyiin ma ahan dad nebiga uu yani axaadiidtiisa tixgelinaa ma ahane qowlkay tixgelinaan qowlka bis marka culimmadao dhan marka dadku waa u siman tahay culimmaduna ixtiraamay leeyihiin cilmiga in laga barto kutubtooda la akhristo fahamkooda la tixgeliyo ile annaga waa naga faham badan yihiin laakiin markay xujiyad timaado oo kale dee aqwaashu say u kala xoog badan tahay loo kala hormarina qowlka yani shiikayga shiikayga qowlkiisa wax ka xoog badan ma leh hadaad leedahay aladhaa wa amaru min dalika waxay tahay manhajkii salafka saasaa loo arkaa haddana wax ka sii daran waxay tahay qofku manhajkii salafka yacni ma ahan shaksi in lagu tacasubo maaha laa manhaju salafna ma aha walaa manhaji sheekh alalbani raximah ma aha saas weligiis sheekh albani aniga hala ii tacasubo ma dhihin bal marka uu arko dad isaga khilaafaayo oo axaadiidta ku khilaafaayo xukunkeeda oo baxdiga iyo ilmaam u leh wuxuu dhihi jiray markaa aada ugu farxi jiray oo wuxuu dhihi jiray waxaa isoo martay wakhti aan laisweydii jirinba axaadiidtan takhriijkeeda yaa isoo martay marka maanta hadda nahdadii iyo dadaalkii uu sameeyaa waxay keentay inay intay dadku xadiid ka bartaan marka la yidhaahdo xadiidkan saan waa sheekh alalbaani saan uu xukumay sidaanana raajixa yacni taas marka anigu ammaanay ii tahay uu dhihi jiray waail isagaa fannigan wakhtigan isagaa soo nooleeyey fi lxaqiiqa soo ma garan marka masala masaa-ishan aan ka hadlaynana laa tacalluqa lahaa bisabi alculamaa shuqulkuma laha yani ninkii sidaa yihaa culammada ma caynin marka xataa yustadalla bihi calaamatu ahli اlbidac alwaqiicatu fii ahli اlahar calaamatu ahli lbidac alwaqiicatu fii ahli اlahar waxay tahay dadka axaadiidta nebiga soo naqliya in la naco in la naco iyo in iyaga loo tacasubana labay kala yihiin tacasubka waa madmuum in la nacaana waa madmuum laba shayo kala gaara ayb marka wuxuu leey ilaa an yukhaalifa nasan ow qowla saxaabiyin aakhara fain khaalafa nasan nas hadduu khilaafo ukhida binasi naskaa la qaadan wain khaalafa qowla saxaabiyin aakhara haddii uu khilaafana ukhida biraajixi minhumaa labadooda ka raajixsan baa la qaadana waa laba saxaabi hadday iskhilaafto waay kan raajixsan deliilka u dhowaa la qaadanaa maxay tahay warkaan macnihiisana kan kale qowlkiisa see la yeelaya waa laga tegaa soo maa marka saxaabi qowlkiisa haddaad ka tagto ood uga tagtay daliil dartiis ma aadan caynin waxna uma dhibin shiikh hadda joogana ka owleysan walmaqduucu saxaabiyu saxaabiguna man ijtamaca binabiyi sal l l qofkii nebiga la kulmaa la yidhaahdaa mu'minan bihi isagoo rumaysan nebiga wamaata calaa daalika islaamnimana ku dhintay saxaabi ninkaasaalayidhaha waa ninkii yani nebiga la kulmay isagoo nebiga rumaysan dhintayna isagoo muslim wlmaqduucu maqduuc maa udiifa ila taabiciyi wixii taabiciga loo tiiriye w faman bacdahu wixii ka dambeeya wataabiciyu taabiciguna man ijtamaca bisaxaabiyi qofkii saxaabiga la kulmo mu'minan birasuuli ahaayaa mid rasuulka rumaysan sal l l muminan isagoo rumaysan birasuuli rasuulka isagoo rumaysan calayhi salaatu wasalaam wamaata calaa daalika sidaana ku dhintay taabic marka isaga waxau ahaa ninkii saxaabi la kulmay isagoo rasuulka rumaysan dabcan so yacni muslimaa laga wada wamaata calaa daalika sidaana ku dhintay bilahi towfiiq sal alla sala ala mxamed wala ali